diida diida taaladooda dimuquraadiyiinta diida diida taaladooda dimuquraadiyiinta dalkii qaybiyeen dadkii laayeenoo dumarkii xogeen dulliyey fareen dalkii qaybiyeen dadkii laayeenoo dumarkii xogeen dulliyey fareen diida diida taaladooda dimuquraadiyiinta diida diida taaladooda dimuquraadiyiinta daaqudee raaceen daacad u noqdeen intayni xoreen dasturee rabaan daaqude raaceen daacad u noqdeen dinteenni xoreen dasturee rabaan diida diida taaladooda dimuquraadiyiinta diida diida taaladooda dimuquraadiyiinta